بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات اللباتني اللح إلى آيات عفرتا سورة الأنفال درسigii hore aayadii u dambeysay waxay ahayd wattaquu ka baqa iska ilaaliyo ka cabsada fitnatan fitno iyo ciqaab laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oy sababtooda ku timid oo minkum idinka idinka mida ah khaasatan gaar ahaan aanu asiibeyn masiibo dadkii dembiilayaasha ahaa ee mutay keligood aan ku ekayn iska ilaaliya sida la isaga ilaali waxaa weye dembiilayaasha in laga qabto xumaantay ku jiraan waclamuu ogaada ana allaha alla shadiid lciqaab ciqaabtiisu way daran tahay wadkuruu xusuusta saxaabada muhaajiriinta inta badan hadalku u dhacayaa xusuusta id wakti antum idinku aada ahayd qaliilun aada yaraydeen mustadcafuuna laydin daciifsanayo tabar daraydeen fi lardi dhulka dhexdiisa takhaafuuna aada ka baqayseen an yatakhafakum unnaasu dadku inuu idin boobo khadfigu waa shay degdeg loola tegey oo fa awaakum alla idin dumay oo idin dejiyey madiina waayadakum idinku adkeeya binasrihi gargaarkiisa oo gaaladii aad ka guul hesheen warasaqakum alla uu idinku arsaaqay min aayibaati wax wanaagsan iyo aniimo lacalakum tashkuruuna si aada u shukridaan qolada muhaajiriinta u badan ansaartuna way iska soo geliyen muhaajiriinta u badan baa layidhi waktiga aad yaraydeen bal ka warrama ood mustadcafiin ahaydeen ma ka joogteen ood gacankuga badahaydeen oo la idin gumaysan jiray oo aada ka baqayseen in dadku idin boobo laydinla kala tago allah subxaanahu watacaala sidanuu idinku gargaaray allah marka nicmadii uu nicmeeye buu sheegaya waktigaa hore xusuusta iyo siduu alla gacan idin siiyey oo idinku gargaaray marka waxa weeye cid kastoo inta dhib soo martay ilaahay khayr siiyo shukrigaa laga rabaa qoladaa keliya maaha wadkuru xusuusta id wakti antum idinku qaliilun aada yaraydeen id waqti antum idinku qaliilun aada yaraydeen mustadcafuuna laydin daciifsan jire oo laydin gumaysan jiray fil ardi dhulka dhexdiisa markaad maka joogteen takhaafuuna aada ka baqayseen an yatakhadafakum unnaasu dadku inuu idin boobo idinkala qaato qaybba meel lagu laayo fa awaakum alla wuu idin dejiye wuu idin dumay ansaar buu alla idinla dejiyey oo madiine oo nabadgelye ah waayadakum alla wuu idinku adkeeyey binasrihi gargaarkiisa oo malaa'igtii iyo ansaar lafteeda iyo xoog baad hesheen warasaqakum alla wuxuu idinku arsaaqay min aayibaati wax wanaagsan oo haniimadu ka mid tahay lacalakum tashkuruna si aada u shukridaan marka cid kastoo alla u nicmeeyo shukri baa laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa takuunu llaha alle ha khayaanina warasuula rasuul allana ha khayaanina oo haddaad saa yeeshaan takuunu aada khayaantaan amaanaatikum amaanadii alla idiin dhiibay haddaad alla iyo rasuulka khayaantaan waxaad khayaanteen amaanadii alla idiin dhiibaye islaamnimada ahaydee cibaadada ahayde noocaa ahayd yaad khayaanteen waantum idinkuna taclamuuna aada og tihiin markaad wax khayaanaysaa aayaddu waxay ku timid waa caam horta aayaddu laakiin nin la yidhaah abulubaaba binu cabdilmundir markii nabigu reer bani qurayda xisaaray oo dee ansaar qaar ah bay saaxiibo ahaayeen yuu u diray nebiyullaahi maxamed abulubaaba binu cabdilmundur wuxuu yidhi u sheego inay xukunkayga isku dhiibaan oo isa soo dhiibaan u sheeg markuu u tagu yidhi war saasaa la rabaa markaasay waxay dhihiin way la tashadeen oo maxaana lagu samayn bay dhihin dabxi buui intuu saa u ishaaray dabxi buui sidaasoo kale yuu ishaaray markaasaa waxay yidhaahdeen qolada ree ansaareed ee sacad bin mucaad ama sacad bin cubaada yaanu ku degaynaa xukunkiisa abulubaaba markiiba wuu isgartay inuu khalad galay nin fiicanna wah munaafiq ma ahayn markaasuu intuu tegey wuxuu ku dhaartay inuuna waxna cunin waxna cabin seexanina tiir buu isku xidhay masaajidka dhexdiisa wuxuu yidhi ilaa aan dhinto ama alla iga tooba aqbalo walla inaan iska furaynin nabigaa loo sheegay towbadiisii marka way timid markaasuu yidhi nabigu iga fura mooyaane wallahi inaana yeelayni marka aayaddu ninkaasay asal ahaan kusoo degtay ha ahaatee waa caam wey qof kasta oo khaaina waa lala xisaabtamay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta laa takuunu llah alleha khayaanina iyo warasuula rasuul oo haddaad alliya rasuul khayaataan watakuunuu amaanaatikum amaanadiinii aada khayaanteen diintii oo dhan baad khayaanteen waantum idinkuna taclamuuna waad ogtihiin markaad khayaano samaynaysaan waclamu ogaada annamaa amwaalukum xoolihiinna iyo waawlaadikum caruurtiinu fitnatun fitno wey wa ana allaha allana cindahu agtiisa ajrun ajri baa cadiimuna wey abulubaabe yay sii weli tilmaamaysaayo reer beni qurayda caruur iyo xoolaa u dhex deganaa beeruu ku dhex lahaa caruur yaa u dhex deganaa uu ku dhex lahaa marka xoolaha iyo caruurtu waa fitno meel baas bay kaa iyaga dartood baad u dambaabi waa sidaa wey waa iska ilaaliya waclamuu ogaada anamaa amwaalukum xoolihiina hadda inagana wa inahaysataa ogow iyo waulaadukum caruurtiinu fitnatun fitno wey waa balaayo waana allaha allana cindahu agtiisa waxaa ah ajrun ajri cadiimun oo weyn macnaha waxaa laleeyahay caruurtii xoolaha dartood xaqa ha uga leexanina ee waxaad dalataan ajriga allah iyo dalba yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii in tattaqullaaha alle haddaad ka baqdaan ood alle caabudaan yajcal lakum wuxuu idin yeeli furqaanan makraj meelaad ka baxdaan dhib kasta oo yimaada meelaad ka baxdaan buu idin yeeli furqaanan xaq iyo baail kala sooc buu idin yeeli marka xaqiyo baail kala sooc marka la yidhaahdo waxa weeye waa khaas marka waxaa ka fiican caamnimadoo xaqiyo baail kala sooca laftiisa makrajku wuu soo wada geli wayukafir cankum wuu idinka tirtiri sayiaatikum xumaantiinni wayakfir lakum wuu idiin dhaafi wallaahu alle subxaanahu wa tacaala dulfadli fadlika u saaxiibo weeye alcadiimu oo weyn muminiintii haddaad allihiinna ka baqdaan dhibaato kastoo idinla gudboonaata meesha sidaad uga bixi lahaydeen waa alla idiin diyaarinaya dhib kasta oo yimaada sidaad uga bixi lahaydeen xaq iyo baadilkaa laydin kala cadayn dhibaatada meeshaad uga bixi taqwada alle yaa dhib oo dhan lagaga baxaa sheekh yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy in tattaqu llaha alle haddaad ka baqdaan yajcal lakum alla wuxuu idiin yeeli furqaanan makraj meelaad ka baxdaan dhib kasta oo yimaada meelaad ka dustaanoo aan dhib idin soo gaadhin wayukafir cankum wuu idinka tirtiri xaggiinna sayiaatikum xumaantiinnii wayakfir lakum wuu idiin dhaafi wallaahu alla dulfadli fadlika u saaxiiba weeye alcadiim oo weyn waxa ka weyn ee la heli lahaa dembigaagii oo la dhaafay oo ilaah subxaanau watacaala ku dambi dhafa xumaantaadii lagaa dhaafay oo lagaa tirtiray oo dhibaato kastoo kugu timaada oo adag makhraj aada helayso taqwada allah lagu helaa sidaa wax kale laguma helo waid waqti bal xus baa layidhi yamkuru bika ay khiyaano kuu dabareen khiyaano kuu maamuleen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liyubituuka inay ku xidhaan aw yaqtuluuka ku dilaan yukhrijuuka ku bixiyaan wayamkuruuna way khiyaano sameeyeen khiyaanay sameeyeen wayamkurullaahu allana wuu makriyeyn oo ciqaab ciqaab buu marinaya taasuu ka ciqaabaya wallaahu alla khayrulmaakiriina kuwa wax makriya oo wax dabara kulliguu ka wada khayr badan yahy u tashadeen daarunadwa nimankii waaweynaa abujahl iyo rag raga ay hogaaminayeen daartii wadatashiga iyo isugu tageen shaydaan oo nin odayahoo najdi ka yimi iska dhigay yaa u yimid oo yidhi war waan idinla joogo khayr iga waayi maysaane idinkuna aan taladii idinla joogo nin noocaasaan ahay waa yahay bay yidhaahdeen waa la fadhiistay marka wuxuu yidhi anu waan idiin guddoomine talada soo jeediya ninbaa wuxuu soo jeediyey aynu xidhna ninkaan markaasuu wuxuu yidhi shaydaan sidaas ma aha haddaad xidhaan saxaabadiisiiba intay timaado iyo dadkiisiina yaa idinka saari yaa meesha idinka dhex saari markaasuu weerar idinku soo qaadi fikrad ma aha yidhi wallahi waa runtaaba yidhi mid baa yidhi aynu dillo aan dillo iyo mid yidhi war haddaad dishaan ree beni ree reer beni hashim iyo ninkii nimankii landheeraha uu ka dhashay saw sidaa ma aha qolyana waxay dhaheen ansaaro marka qatligaa dambeeyey qolyo ansaarra bay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen intaa iska saarra dibadaha aan u bixino wuxuu yidhi war ninkan aftahanimadiisa mayadaan arag carab oo dhan intuu isku dubaridin soo weerareen abujahal oo qatliga soo jeediyey yuu yidhi fikraddaasaa ila quman shaydaan marka waxay go-aamiyeen qabiil kasta oo caraba ah, wiil dhallinyaro ah oo xoog badan in laga soo qaado oo seef loo dhiibo wiil walba isku mar inay ku dhuftaan markaa reer bani haashim ama reer cabdi munaaf magtiisii qasab bay ku qaadanayaan raggii bay soo waxeeyeen malku jibriil baa markiiba nabiga u sheegay gurigii bay soo hortubeen caliyu bnu abi aalib oo nin yar ah yidhi sariirtayda ku seexo oo maradaa huwo nabigu intuu soo baxay oo galaas ku soo qaaday ciid yaa hurda horta alla duldhigay oo nabi alla waa ka daday iyo ciid madaxa kulligood kaga daadiyey wuu dhaafay waa hijradii markay noqon doonto aroortii iyagoo le wuu ku jiraa ya arkeenoo cali bin abi aalib oo meeshii joogo dhalinyaro abay arkeen war way saaxiibka wallahi warma ayuu yidhi markaasay kala yaaceen halkaasay ku khasaanay marka qisadaasaa nabiga la xusuusinaya maka ka dhacday wadkur xus baa la id waqti yamkuru ay ku khayaaneen khayaano kuu sameeyeen makri bika adiga aladiina kuwii weeye faacilku kafaruu gaaloobay liyubituuka inay ku xidhaan ku maxbuusaan ow yaqtuluuka ku dilaan oo yakhrujuuka ku saaraan wayamkuruuna khayaanay dabareen khayaanay sameeyeen wayamkurullaahu allana wuu makriyeyo meelayna ogeyn buu alla kaga keenay oo si ayna ogeyn buu nabiga uga dhex bahay wallahu allana khayrulmaakiriina kuwa wax dabare oo wax maamula oo dhan buu ka wada sareeya waidaa tutla haddii lagu dul aqriyo calayhim gaalada dushooda aayaatuna aayadaha yagii qaaluu waxay dhihi qad samicnaa maqalay waan maqalay low nashaa haddaan doonana laqulnaa waan dhihi lahayn mila hadaa sidan oo kale anaba waan dhihi lahayn in hada ma haadaa waxaanu ma aha muxamed wato ilaa asaadiirulwaliina kuwii hore sheeka baraleedoodii mooyaane nadar binu xaaris wey ninka waxaan intuu tago isfandiyaal iyo rusum iyo reer faris iyo reer rumi iyo yuu tegi boqorradoodu qiso ka soo qori iyo sheeko markaasuu iman markuu nabigu dadka wax u sheegay yuu dhihi anahday aniga maxamed midka yaga sheeko wanaagsan anagu waxaan oo waan la iman karaa waa kanoo nadar binu xaarid sheekadii boqorrihii hore noo hayay wuxuu u lug saarayaa ambiyadii hore iyo dadkii hore laga sheekaynayo ama urkuba sheeko waan hayaa buu nadar binu xaaris wadaa tutla markii lagu dul aqriya calayhim dushooda aayaatuna aayadaha iyaga qaaluu waxay dhihi qad samicnaa horta maqalay low nashaau haddaan doonana laqulnaa waan dhihi lahay mila hadaa kanoo kale annaba waan keeni karnaay waa kanoo nadar binu xaaris baa jooge waxay yidhaheen in hadaa maa hadaa kani ma aha nabiyullaahi maxamed wato iyagu nabi uma yaqaaniine ilaa asaadiiru awaliina kuwii hore sheeka baralaydoodii mooy waid qaaluu wadkur haddana xus baa layidhi id allahuma allow in kaana hadduu yahay haadaakani huwa isagu alxaqa xaq haduu yahay oo min cindika xaggaaga ka ahaaday famdir calaynaa soo dasi xijaaratan dhagxaan min asamaai sabada nagaga soo dasi awitinaa noola imow bicadaabin cadaab aliimin oo kulol waxa weeye waa kelimada carab wax ka doqonsan la waaye nin yahuudaa wuxuu u yimid cabdullaahi binu cabbaas wuxuu yimid sow reerkiinu nimankii yidhi ma aha ilaah hadduu waxani xaq yahay balaayo nagu soo deji ma yidhaahin ilaahuna fahamsiin ma yidhaahin bu markaasuu cabdullahi bin cabaasin idinkuna markaad badii soo tallowdeen oyna idin qoynin markaad timaadeen ijcal lanaa alihan kamaa lahum aliha soo idinka yidhi ma aha marka waa doqonnimo tii ugu badnayd ilahu hadduu waxaanu xaq yahay balaayo nagu soo waxaa ka fiicneed inay yidhahin ilahu hadduu xaq yahayna fahamsiin saasaa ka fiicnay waskur xusid waqti qaaluu ay yidhaahdeen allahuma allow in kaana hadduu yahay haadaa kani uu nebi maxamed wataay huwa alxaqa xaq hadduu yahay huwada waa damiiru shaani oo min cindika xaggaaga ka ahaaday faamdir nagu soo deji calaynaa dushayada xijaaratan dhagxaan min asamaai samada nagaga soo deji awitinaa ama noola imow bicadaabin cadaab aliimin mulimin xanuujiya marka allah wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum kii cadaabi waanta fiihim adigu aad joogto wamaa kaana allahu alla ma aha mucadibahum kii cadaabin wahum iyaguna yastakfiruuna ay qufraan dalbayaan waa laba siyoodo inta adigu aada dhex joogto markay sidaa ku alla baryadeen adigoo dhex jooga alla cadaabi maayo ummad kasta oo jirtana nabigeedii oo la jooga la cadaabi maayo intaad adigu dhex joogto makaa la joogaa lama cadaabay adiga ammaana inta istikfaari jirto oo dad muminiinihi ku dhex jiraanna la cadaabi maayo waxaa kaloo istikfaartaa lagu fasiraa markay kacbada ag joogaan iyo qufraanaka qufraanaka qufraanaka dhihi jireen marka intaad dhex joogto markay sidaa leeyihiin ilaahu balaayo nagu soo rid leeyihiin adoo dhex jooga cadaabkaasi iman maayo inta dad muslimihi ku dhex jiraan oo istikfaari jirtana cadaabkaasi iman maayo marka waa nabigu wuxuu yidhi laba ammaan baan ummadayda kaga tegey midi waa nabiga joogidiisa wuu tegey kaasi wuu tegi doonaa ammaankii kale waxaa weeye waa istikfaarta waa istikfaarta markaad istikfaarto dhibaata markay timaado istifaartaa la badin roobdoonta waan arki jiray culimadeena istifaartaa la badin jiray waa dhab wax kasta oo balaayo oo yimaada istifaar baa yaa alla lagu caabuda wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum kii cadaabi wa anta adiguna fiihim dhexdooda aad tahay intaad adu joogto alla cadaab kusoo dejin maayo wamaa kaana allaahu alla ma aha mucadibahum kii cadaabi wahum iyaguna yastakfiruuna iraan meel qufraan ka jiro waa ammaan wamaa lahum maxaa u sugnaadayo allaa yucadibahum allahu alla uuna u cadaabayn wahum iyaguna yasuduuna ay ka hor joogsadeen dadka can ilmasjidi alxaraami masjidka xurmada leh wamaa kaanuu mana aha awliyaaahu masjidka ehelkiisii ma aha in awliyaauhu ehelkiisu ma aha ila almuttaquuna kuwa alla ka baqa mooye walaakina akarahum badankood laa yaclamuuna sidaa ma marka allah wuxuu leeyahay markaad ka dhex tagto muxuuna alle u cadaabaynin masjidkiibay u diideen dadkii uehelka ahay iyagu masjidka uhel ma aha waa mushrikiin asnaam bay caabudaan dadkii masjidka loogu talagalay masjidka saaxiibadii ahaa ee uehelka ahaa way u diideen marka sidee loo cadaabayni wey markay xaaladaasu dhacdo ilaahay wuu cadaabay subxaana wa tacaala qurayshu beder iyo fatxu maka iyo dagaalihii dhacay oo dhan cadaab buu ahaa ku dhacay ilan intii nabi muuse ka dambaysay jihaad baa jiray ummadaha lama halaagi jirin laakiin ciqaab baa lagu rigi jiray iyo abaar iyo wax daran wamaa lahum maxaa u sugnaadayo anlaa yucadibahum allahu alla una u cadaabaynin wahum iyaguna yasuduuna ay ka hor joogsadeen can ilmasjid alxaraami masjidka xurmada leh dadkii u ehelka ahaa wamaa kaanuu ma aha iyagu awliyaahu masjidka ehelkiisi iyo saaxiibadii ma aha in awliyaahu ila lmuttaquuna kuwa allahood ka baqa mooyaane walaakina agsarahum dadka badan koor laa yaclamuuna sidaa uma oga wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum ducadoodu iyo salaadoodu cinda albeyti kacbada agteeda ilaa mukaaan foori mooye iyo watasjiitan sacabadhabad mooye marka wuxuu alla ku yidhi faduuqu lcadaaba cadaabka dhadhamiya bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwa gaaloobay masjidka inayna eholo ahayn waxaad ku garaan masjidka muminiintu iyagu masjidka markay ku caabudi waa dhaanto fooi wey afkay ka fooriyaan waxaa laleeyahay te gacmaha saa isu saarama leeyihiin iyo saxbaho isla dhacayaan muusig ahaan bay u isticmaalayaan foorin markaa waxaasay ku caabudayaan asnaamta marka kuwa kuwa saasi masjidka deehelmaaha wey inaga lafteena qaar sidaasaa jiro dad sacbada iyo iskaga caabudo alleh yaa jiro waxoogay durbaankood iska tun ile foorihii durbaanta waa islamay aayar iskaga tuntaa jira marka macnaha dadkaasi dee dad niyo wanaagsan inay yihiin baa suuragala ee wax wax u sheega ay laayihiin wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum ducadooda iyo salaadoodu cinda albeyti kacbada agteeda ilaa mukaaan foori mooyaane iyo watasdiyatan sacbadhow markay waxaa lagu yidhi kuwaa faduquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka bisababi maashay sababtii kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooda liyasuduu inay ka hor joogsadaan dadka can sabiililaahi alla wadadiisa fasayunfiquunahaa way bixinayaan uma takuunu waxay ku ahaan xoolahaasi calayhim dusa xasratan qoomamo uma yuqlabuuna waa laga adkaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahanama yuxsharuuna loo shirin doona meeshana waxay tilmaamaysay markii beder uu dhacay ee xoolihii reer qureysheed u nabadgaleen yaa dadkii wiilashooda iyo walaalahooda iyo abayowgooda laayay cabdullaahi binu rabiici iyo cikrame binu abijahal iyo safwan binu umaye iyo raggii abayowgood la laayay iyo walaalahood la laayay yaa abu sufyaan u imanaya waxay dhaheen abu sufyaano xoolihii meeshaa la joogay waxaad nagu caawisaan inaanu kharash garayno si aanu usoo aargudano oonu col u duulo oonu ninkii aanu weeraro sidaa noo galay waayahay baa l xoolihii waa laisku dubariday waa uxud baa dhacday xoolihii qureysheed bay uxud kusoo dagaal galeen marka uxud sanadkii saddexaad bay ahayd sanadkii sanadkii ku xigay bay ahayd uxud marka inkastoo saxaabada dhibaato badani gaadhay haddana dee dhibaatadii iyaga ku dhacday waaba la ogaaba waa laga adkaaday markii dambe aayaddu halkaasay tilmaamaysa marka way ku khasaareen khasaareenoo waa qoomama oo xoolihii way ka baxeen waana laga adkaaday xoolihii way ka khasaareen oo waa laga baxay waana laga adkaaday maxaa faa'iidooy hayaan marka akhriyaaduba way seegeen ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna waxay bixin oy kharash garayn amwaalahum xoolahooda liyasudduu inay ka hor joogsadaan khalqiga can sabiilillahi alla wadadiisa fasayunfiquunahaa way bixinayaan uma takuunu amwaashaasi waxay noqon maxaa yeelay xasratan iyo xasaratan waa jirada xasratan qooma may noqon maxaa yeelay waxba uma qabsoomin waa xoolihii ka khasaaray uma yuqlabuuna waa laga adkaa waladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahanama jahanama yaa yuxsharuuna loo shirin maxaa jahanamo loogu shirin liyemiiz allaahu allah kala marhayo dadkii liyemiiz allaahu inuu kala sooco alkhabiisa ka xun min aayibi ka wanaagsan ka sooco wayacala alkhabiisa ka xun uu yeelo bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale oo fa yarkumahu isdul saaro jamiican dhammaantood oo fa yajcalahu uu yeelo fii jahannama ulaaika kuwaasi humulkhaasiruna kuwa khasaaray marka adduunkana sidaa way noqon kartaayo alla subxaanau watacaala dagaalkan iyo waxa lagu jiro ka xun iyo ka fiican baa kala madhni oo ka fiicani xaquu raaci ka kalena dee dagaal buu kusoo jiraa laakiin meeshan waa aakhiro allah subxaanau watacaala amaashan dhacaysiiya sidaa qiyaamuhu alla dadka kala soocaya kii xun iyo kii fiicnaa markaasaa jahanabo inta laysdul saaro yo halkaa ay gelayaan alla subxaana wa tacaala acmaashan waxaan oo dhan sidan loo yeelay liyamiiz alla inuu kala sooco alkhabiisa ka xun oo min aayibi ka wanaagsan ka sooco yani min aayibi ka sooco waa jinsi waxan waxa xun oo dhan fiican ka sooco wayjcal alkhabiisa ka xun uu yeelo bacdahu qaarka calaa bacdi qaar kale isdul saaro waa isdul saaro waa isku gurtuuli oo fayarkumahu uu isdul saar saaro jamiican dhammaantood oo fayajcalahu uu ka yeelo allah fii jahannama jahannama uu ka yeelo dadkii fiicnaana raaxadaad og raaxada la inoo sheegay yay ku jiraan ulaaika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray wey qul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday nahyoonaadaan yukfar lahum waa loo dhaafi maa qad salafa wixii horeeyey oy jaahiligii iyo gaalnimadii ku sameeyeen wain yacuuduu hadday ku noqdaan yani gaalnimadii ay sii daaimaan bay ka dhigan tahay in yacuuduu gaalnimadii ilan ka soo baxaa laleeyahay hadday diidaan oo ku noqdaan faqad madat way tagtay sunnatu lwaliina dadkii hore sidii loola dhaqmay dariiqadii loola dhaqmay way tagtay oo waa maxay dariiqada loola dhaqmay kuwa xaqdiidayaasha ah ciqaaba marka waxa weeye hadday waantoomaan wax alla wixii jaahiliga ay ku sameeyeen waa laga dhaafaya marka masalada meesha ku jirta waxa weeye qof kasta oo jaahili ku jiray oo dhibaato iyo wax badan samayn jiray markuu islaamka soo galo wax loo qabsanay ma jiro waxaa marka xadiis baa ah laa aclamu sixatahu qofku markuu isagoo gaala islaamnimada soo galo hadduu islaamnimada ku wanaagsanaado wax loo qabani ma jiro hore waa laga dhaafay laakiin markuu islaamnimada soo galo hadduu xumaan badan sameeyo wixii hore waa loo qori waa xadiid laakiin sixadiisa hadda ma ogi marka inagana ka soo qaad marka dadkeenu hadday toobo keenaan ruux baa dambiile ahay oo wax walba samayn jiray wuu toobo keenay miyaa wixii ka horreeyey loo dhaafa ilan markaa hore jaahil buu ahaay wax alla wixii xaq alla leeyahay waa laga dhaafi baa layidhi wixii xaq bani aadama culimada qaar waxay leeyihiin isna waa laga dhaafi laakiin wixii xaq bani aadama hadduu markii hore laa ilaaha ila allahu nin leh yahay xaqii bani aadamka waa loo haysta haddaan laga saamaxin laakiin xaqullaahi waa laga dhaafi hadda salaadoo kale ninku isagoo qaadicu dariiq qaadicu salaadaho qaadicu dariiqaho wax walba sameeyey yuu salaada bilaabay wuu toobo keenay culimo badani waxay leeyihiin waa qadaa laguma leh culimo badan baa sidaale imaam maalik iyo axmed binu xambal iyo wax qadaa ah laguma le bay leeyihi inta dambubu sunnada badin qul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday reebtoomaan oo nahyoonaadaan oy xumaantii ka soo noqdaan oo islaamka qaataan yukfar lahum waa loo dhaafi maa qad salafa hadday ku noqdaan gaalnimadii macnaha waa loo yeedhay hadday dib u noqdaanoo gaalnimadii sii daa'imaan faqad madad way tagtay sunatu lawaliina kuwii hore wixii lagula dhaqmi jiray way tagtay maxaa lagula dhaqmi jiray de waa la abaal marinaya ciqaab la marinaya waqaatiluuhum laaya la dagaalama gaalada xataa laa takuuna ilaa aan la helin fitnatu fitno wayakuuna diinu cibaadaduna ay u ahaato kulluhu dhammaantii lilaahi alle fain intahow hadday nahyoonaadaan fain allaha alle basiirun kii arka way bimaa yacmaluuna waxay camal fale u dambi dhaafi la dagaalamaa layidhi gaalada xataa laa takuuna fitna ilaa shirkiba la waayo kaanadu hadda waxaanu nidhahnaa waa taamaan nidhahnaayo khabar ma rabto ilaa fitno la waayo shirki la waayo oo cibaadada alle keligii u hato cid kaloo la caabudaa ayna jirin dagaalka wadaale waa mushrikiinta kuwa sida loola dagaalamaya dadka ehlu kitaabka waxaa lagula dagaalamay xataa yucdu ljizya ilaa ay gibirka bixiyaan ilaa ay gibirka bixiyaan mushrikiinta wey kuwa laleeyahay ilaa shirkiga laga takhaluso xataa yaquulu laa ilaaha ila allah wey waqaatiluhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aan la fitnatun fitna shirki aan la wayakuuna diinu diinku u ahaado kulluhu dhammaantied diinku waa cibaadada lilaahi alle fain intahuu hadday nahyoonaadaan fa in allaha alla subxaanahu wa tacaala basiirun kii arka weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan hadday reebtoomaan oo toobo keenaan allah baa ka abaalmarinaya waintawallow hadday jeestaan oo xaqa ka jeestaan oo idin amar diidaan faclamuu ogaada ana allaha la mawlaakum naasirkiinna iyo maamulihiinna inuu yahay macnaa waxba idin yeeli mahayaan bay ka dhigan tahay waxalla wax idin yeeli male hadday idin diidaan waxalle wax idin yeeli karaan male allah baa idin kaalmaynaya wain tawallow hadday jeedsadaan faclamuu ogaada ana allaha alla mawlaakum naasirkiina gargaarihiina inuu yahay ogaada macnaha diidadaa ay idin diideen waxba idimla yeeli karaan nicma almawlaa nicma waxaa wanaagsan almawlaa gargaaraa wanaagsan wanicma waxaa wanaagsan annasiiru kaalmeeye waa allah wey nicmadu icraabteeda waa wax si kale aho wax kalaa jira nicmo almawla almaqsuusu bilmadxi allah saasay noqon kartaa waxba yaa kalaa jira nicma waxaa wanaagsan almawlaa kaalmeeye wanicmo nasiiru gargaare yaa wanaagsan waa allah waxaa la sheegaya allah subxana wa taala